rabilcaalamiin wasalatu wasalaamu alaa rasuulilah wala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin amaa bacdu wacan camri bni shucaybin can abiihi can jaddi cabdillaahi bni camrin ahaa ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaala rasuulku waxa uu yidhi man weliya yatiiman lahu maalun falyatajir lah walaa yatrukhu xataa ta'kulahu sadaqa rawaahu tirmidiy wadaara qutniy waisnaaduhu daciifu walahu shaahidun mursalun cinda shaaficiyi ayb wacan camri bni shucaybin waxaa laga wariyey waxaan soo helnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniy raximah llah wacan camri bni shucaybin waxaa laga wariyey can abiihi abihi uu ka wariyey can jaddihi awowgiis awowgan marka waaba la magacaabay can abiihi can jaddihi cabdillaahi bni camrin ahaa awowgii marka labaad waayo kii koowaad ma aha ila awowgiisa labaad camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillahi ibni camr ibn alcaas aa leeraa awowgiisa koowaad mu muxamed waa muxamed nebiga ma soo gaari hadda awowga loo jeedo awowgii labaad cabdullahi ibni cumar ibn alcaas ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qaala waxau yihi man ruuxii weliya haweliyo maamulo yatiiman agoon agoonkaas oo lahu oo usugnaaday maalun maal oo usugnaaday falyatajir ha u miro dhaliyo ganacsi ha sameeyo lahu isaga falyatajir maalkii ganacsi ha ugu sameeyo lahu lilyatiimi agoonka walaa yatruk yuusan ka tegin hu isaga xataa intii ta'kulahu sadaqa ilaa ay sadaqadii ay ka cunto ilaa maalka ay sadaqada ka dhamaysato yaanu ka tegin ee ganacsi ha ugu sameeyo rawaahu tirmidiyu tirmidiga xadiidka weriyo daara qutniy daara qutni isnaaduhu daciifun xadiidka isnaadkiisuna waa daciif daara qudni baana daciifiyey tirmidib walahu shaahidun baa xadiidka usugnaaday uu leeyahay shaahidkaasoo mursalun mursal ah cinda shaaficiyi imaamu shaafici agtiisa marka shaahidka mursalka laftirkiisa can dariiq ibni jurayj can yuusuf ibni maahid ana rasuula allahi sal ly slam qaal marka shaahid mursal ah waayo isaga laftirkiisana kolley waxaa uu ka eh, ku jiro eh, idliis ibni jurayj ayaa ku jira idliis ibni jurayj eh. marka axaadiidtan eh, culamada qaarkood waa isxoojinay haday marka eh, axaadiidtan marka imaa mursa waxaa lagu xoojinayaa waxaa weya iyaga in laisku xoojiyo ama in aqwaasha asxaabta lagu xoojiyo caaisha iyo asxaab fara badan ayaa sidaa yeeli jiray oo sidaan hadda xadiidka uu sheegayo fatwoo jireen marka aathaartaas iyo axaadiidtan waa isxoojinayaan asal ayaana kasoo baxayo nacam oo xadiidka uu xasan ku noqon karo maxaa marka macnuhu marka uu yahay xadiidkan waxa uu meeshaan u keenay maalka agoonka in laga zakeynayo agoonta maalkooda in zakada laga diidaayo sababta waxay tahay nebiga sal alla ly slam waxa uu yidhi ninkii agoon maalkiisa maamulo ganacsiha ugu sameeyo sababta uu ganacsiga ugu samaynayo waa maxay si aysan zakada uga dhamaynin mala ile haddaan maalkii ah, haddaan maalkii ganacsi la gelinin oo meel layska dhigo sano walbana zake laga bixiyo adoonkii markuu shan iyo toban sano soo gaaro ama sideed iyo toban sano maalkii nuqsaan weynaa gelaysa soma marka si aynan taas u dhicin oo zakadii aysan maalka uga cunin istismaar ha ugu sameeyo ha u miro dhaliyo si zakadii marka aysan wax weyn ugu dhibin marka xadiidku mafhuumkiis waxaa weeyaan agoonka maalkiisa in laga zakeynayo wailaa ilaa haddaan laga zakeynaynin zakaa wax cunaysa lamama dheheen fahamteen marka meesha waxa u keena taas waa qawaacidda sharcigana tanay xoojinay sababta waxay tahay xadiidkii mucaadi bnu jabal wuxuu ahaa waxaad u sheegtaa in allaha iftarada calayhim ilahay inuu ku fard yeelay sadaqatan fii amwaalihim ilaahay sadaqou ku fard yeelay maalkooda dhexdiisa ahaa marka maal hadow agoo leeyahay hadduu leeyahay nin weyn isku mid wa maal waa maal cilada maalka looga zakeeyaana waa annamaa waa ziyaadada maalka oo ziyaadayo sababtaa maalku wuxuu u yahay wuxuu mucarab u yahay hadii lagu shaqeeya inuu kordho oo ziyaado sadaqaa marka waajibayso laga rabaa marka ciladii iyo iyo iyo meeshii nebiga oo wujuubkii uu dhexgeliyey marka la fiiriyo waa maalka walaa farqa bayna maal lyatiim wa maal alkabiir farqiga uma dhexayna keliya farqigu wuxuu yahay agoonkan maadaama uusan qaangaar ahayn asaga wax ku waajibayo ma laakiin ninka maalkiisa tawelinaya laga raba inuu shaqadan culamada salafka asxaabu rasuulilah waxay u badnaayeen in maalka agoonka laga zakiyo aataartaasna waxay ku taallaa kitaabu lamwaal lilxaafid abi cubayd alqaasim ibni salaam kitaabkiisa weyn ee kitaabu lamwaal la yihah aataar fara badan salafka uu kasoo guuriye culamada qaar salafka kamidana waxay leeyihiin agoonka maalkiisa ma laga sakaynaayo laakiin marka uu gaaro markau weynaado ayaa loo sheega waxaa laleeya intaasoo sano ayaa maalkaagu zaka ay ku waajibaysa iska bixi markaas sanadihiibu dib u aruurin oo ka bixeen waa meesha shaqada unbaa aada loo dheereeyey maahane in zake laga bixiyo iskuma diidana marka culamadaas haddii gadaal laga bixiyo iyo haddii hore laga bixiyo waa un la rabaa zakadii in la bixiyo shawkaniyaa diido isaga wuxuu yidhaa qaangaar ma aha ilmaha laakiin zakada ma ahanba camal oo bedeni a ah, maaha waa camal maali ah cibaada maaliya maalkaa laga gutaa cibaadada maal haddii meesha uu yimaadana marka ama nin yar ha ama nin weyn ha lahaado xaqa ku tacalluqa isaga marka wuxuu leeyahay asalku waa baraa-at zimma marka haddii asalku oo saas yahay ninkaan waxbaa laga weydiin karan ilaa daliil iyo kale in la keeno adiladeeda aaaarta asxaabta waa ku felantaha meelaha an cabdillahi bn abi awfa radia allahu canhu qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa ataahu haddii u yimaadaan qowmun qowm bisadaqatihim sadaqadooda ay ula yimaadaan ay u keenaan qaala wuxuu odhanayay allaahuma yaa allahu allow salli calayhim u naxariiso koonfurtooda muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray marka cabdullahi bin abi ufa wuxuu leeya nebigu wuxuu ahaa haddii sadaqo loo keeno u ducey jiray dadka keena markaasu wuxuu yihi aabaheyaa sadaqo u keenay markaasu wuxuu yihi ama asaa u keenay sadaqo markaasu wuxuu yihi allaahuma arxam aala abi ufa reer abi ufa ilaah u naxariiso marka taas waxay cadaynaya marka aabihiisa sadaqada u keenay cabdullahi bin abi ufa aabihii ayaa zakadii ayaa u keenay markaasuu yihi allaahuma salli calaa aali abi ufa sidaa marka allahuma salli cala aali abi ofa waxaa loo jeedaa macnuu waxay tahay ninkan sadaqada keenay u naxariiso naftirkiisa naxariista isaga loo naxariisanayana dabcan qoyskiisa iyo marka waa saameynaya carabtu maxaa yeele aalu rajul hadday dhahaan qofkay u jeedaan naftirkiisa icmaluu aala daawuuda shukran icmaluu yaa daawuud saasaa marka macnuhu u yahay waxaa marka xadiidkan sidoo kale uh, nebigu uu ku dhaqmay markuu sidaa yeelaayo qowluhu tacaala khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lah u duceey yani adiga ducadaada xasilooni iyay u tahay waa ku xasilayaan iimaan iyo wanaag ayay u kordinayn marka nebigu taasoo aayadda itimaaran biqowli eh, illahi alla qowlkiisa ayuu ka amar qaadanaa marka uu sidaan yeelay marka imaamka waa usunna dad markay u keenaan sadaqadii zakada waajibkii lagu lahaa inuu u duceeyo duco inuu marka u yeelo inkastoo ducada imaamka iyo midda rasuulka hadda isku mid m isku meel ma taagna laakiin imaamku waa un isaguna marka inuu nebiga ku daydaa sala allahu aleyh ali wasalam maadaama ummadda xagga maamulka uu u joogo booska rasuulka sala allahu caleyhi waalihi wasalam waxaa kaloo laga qaadanaya marka in mararka qaar la dhihi karo allahuma salli calaa fulaan yan ilaah u naxariiso in la dhihi karo laakiin in shicaar looga dhigo dad mucayana oo layraa markii magacoodaba la sheegay sala allahu calayhi wasalam lama ogola nabiga ma ahli sala allahu alayh ali wasalama amaa aalu beytka nebiga marka lagu sallinaa waa in nebiga la sheego litabaciya loogu salliyaa ee iyagu marka qof gooni in shicaar looga dhiga ma aha shiicada hadda cali bin abi aalib oo kale cali wacan caliyin calayhi salaatu wasalaam marka in shicaar looga dhiga cali keligiis iyadoo nebigii la sheegin ma laha ma banaan ibnu kahiir saasuu taxqiijiyey iyo imaamu nawowi iyo iyo ibnulqayim jalaa-ul afhaamka iyo marka haddii marmar ay tahay qofka un halmar loogu duceeya dhib male sida saan oo kale hadda shicaar laakiin inay noqotamaayo marka haddii nabiga aalu beytka nabiga la rabo in lagu salliyo ama asxaabta la rabo in lagu salliyo waa in nebiga la raaciyo oo loogu dara sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam aa la dhihi kara wacan caliyin radia allahu canhu waxaa laga wariyey cali ana alcabaasa cabaas radia allahu canhu sa'ala nabiya nabigu weydiiyey sala allahu alayh ali wasalama fii tacjiili sadaqatihi sadaqadiisa dadejinteeda ayuu weydiiyey qabla an taxilla intaysan ku waajibin ka hor farakasa lahu waa u rukseeyey fii dalika arrinkaadaas rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa weri iyo alxaakim iyo xaakim waana xadiid xasan oo shawaahid fara badan leh nacam xadiidkan marka abu daawuudna waa wariyey ibnu maajahna waa weriyey imaam axmedna waa weriyey laakiin ibnu xajar tirmidi buu ku gaabiyey rawaahu tirmidiy walxaakim biswi marka abu daauud iyo imaam axmedna waa ku jiraan ragga weriyey waxaa laga qaadanaya xadiidkan in sadaqada la hormari karo intaysan soo imaanin wujuubkeedu uusan waajibin ee wujuubkeedu uunan imaanin inay banaan tahay sadaqada in lasii hordiiyo oo tacjiil taasaa laga qaadanaya oo marka cibaadaadka marka laga hadlaa ayaa marka cibaadaadka marka la sheegayo xagga waktiga dhowr noocay culimmada u qabiyeen cibaadada wakti mucayana leh oo haddii waktigaas laga hormariyo aynanba ansaxaynin xajka oo kale waqti mucayan uu leeyahay mar walba lama tegi karo salaadaha waqti mucayana loo yeelay ay ka bilaabato salaad walba kuna dhamaato zakada oo kale waajib maali a ah maadaama uu yahay marka la fiiriyo maslaxada fuqarada muslimiinta sharcigu marka waxau keenay in la hormari karo qofka isaga iska soo hormari karo laakiin waa in ikhtiyaarkiisu dabcan ay ku timaadaan waxaan ku waajibin keen ma lagula dagaali karo mana lagu qabsan karo laakiin hadduu isagu leeyahy sadaqadeyda inuu laba sano sadaqadeyda waa sii hormarina ama imaamkuwa maslaxa oo u arko uu yiraa sadaqadaada ii horumari dadkii aan wax ugu qabanaa ama dhibaato iyo wax jira darteed inay marka ay bannaan tahay sidaa marka u hormarin karo ninka marka zakada lagu leeyahay faraasa lahu fii dalika arrintaa nabiga u ruqseeyey rakhasadaaba waxaa laga garanaa marka inaysan waajib ku ahayn soo horumarinta sababtaa ma horumarin karaa waa ku waa horumarin kartaa hadii la yiri wujuub ma jiro meesha ruqsaa jirta wacan jaabir bin cabdillahi radia allahu canhu can rasuuli lahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabigu wuxuu yihi laysa ma ahanin fiimaa duuna khamsi awaaqin shan wuuqiyadood wax ka hooseeya oo ka yar dhexdooda oo min alwariqi fidada ah fidada qalinka ah sadaqatun sadaqa ma ahaanin shan wuqiyadood wax ka yara sadaqa ma ahaanin oo sadaqa kuma waajib halkii wuqiid waa arbacuuna eh, dirhaman halkii wuqiyad halkii uuqiya waa afartan dirhaman marka afartan waxaa ku dhufataa shan waa meeqana waa laba boqol intii marka sideed marka waa maxa laba boqoloo dirhamaa lasoo sheegay hadda hams awaaqin halkaa hams awaaqinta iyo iyo labada boqol oo dirham isbahal halkii wuqeed ayaa waxay noqonaysaa afartan dirham marka meeqaa la yidhi wax shan wuqeedood ka yar zaka ma ahanin marka shantii wuqeedooda laba boqol oo dirham ah say ku tahay halkii wuqeed afartan dirham afartan hadaad shan ku dhufato laba boqol walaysa ma ahaanin fii maa duuna khamsi dawdin shan neef wax ka hooseeyo dhexdooda oo min alibili geela ah sadaqatun sadaqa ma ahaanin shan neef oo geela wax ka yar sadaqa ma ahaanin ayb walaysa ma ahaanin fii maa duuna khamsati awsuqin shan dibirar wax ka hooseeya dhexdooda oo min atamri timir ah sadaqatun sadaqa ma ahaanin iyadan rawaahu muslimun xadiidka muslima weriye hadda labadan hore waa soo aragnay waxba uga laaban mayno maa geela nisaabkiisa inuu shan yahay fidadana nisaabkeeda inuu yahay laba boqoloo dirham laakiin waxaa nagu cusub waxay tahay nisaabu suruuc yani waxyaabaha dhulka ka baxo ee gee miro ama waxa ah geed mirooda ama waxa zuruucda ah nisaabkoodu inuu yahay khamsatu awsuq khamsatu awsuq marka waxaa weeyaan halkii wusqi halkii wustay waa situuna saacan waa lixdan suus saaciina waa meeqana arbacatu amdaadin waa afar koomba waa suuska arbacatu amdaadin ilaa khamsati amdaad fahamteed marka halkii wusqi situuna saacan haddii uu yahay shan awsuq meeqay noqonaya marka meeqa suusay noqonaya lixdan waxaa ku dhufataa shan saddex marka saddex boqol oo suus marka uu gaaro zuruucdii ay gaarto timirtii iyo zabiibkii iyo masagadii ama hadday gaarto ama qamadigii hadduu gaaro saddex boqol oo suus saddex boqol oo suus taqriiban waa sideed ilaa toban wax ku dhow dhow ayay noqonaysaa marka kintaallada lagu xisaabtay sideed ilaa toban intaas marka ay gaarto nisaabku beeruhu wax ka soo go-o markay intaas gaaraan ayaa zakiga ka waajibay wixii ka yar zako laguma laha mafahamteen intaan nisaabu zuruuc wathimaar wey meeshaan marka jumhuurtii xanafiyada isku haayo xanafiyada iyaga waxay qabaan in wax nisaababa aysan lahaynba wax dhulka kasoo baxa beeraha nisaab ma leeyl wax yar hadday kuusoo baxaan tobanaad u qaybina qaybaa baxan hal suus oo badar hadduu kuusoo baxo halkii suusaa ah toban u qaybina qaybaad bixin maxay daliishanahan ayagu fii ma saqat isamaa xadiidka soo socda imaan doono an ku xio wixii eh, ku waraabo eh, roob wixii ku waraabo ama ilaaha wixii ay waraabiso cushuraa lagu leeyahay wixii wadaan lagu waraabay nisfu maadan waxay leeyi waa min alfaadi alcumuum fii maa ladii kii wixii ku waraabaa leeyi in alle intay tahay lama sheegin ha yaraata ha badnaato marka waa ka qaadan laha inagu zako culamada kalena waxay dhaheen war cumuumka meeshan ku jiro waxaa lagu khasisaa xadiidkan oo ahaa laysa fii ma duuna khamsati awsuqin min atamr sabr manduuqba waay shan wusta wax ka yar zaka laguma laha nabiga yii sala allahu calayh ali wasalam marka alladiidaas cumuumkii ku jiray kan kufasir ma garatay xataa culamada qaar waxay leeyiin hadduusa xadiidkan soo aroori lahayn oo manduuq ahaan uusa usoo aroori lahayn fii ma saqati samaa laftirkeedaba cumuum sidii looga fahmay adag ibnu daqiiq ilciid axkaam axkaamka ku sheega calaa kuli xaal xadiidkan kan ayaa lagu taksiisiyey ama xadiidkaasina faqad samaa mujmal waaye waxaa lagu cadeeyey midkaan hadda anaga aan hayno idan marka sababta uu u yahay waa uusan caam noqonayni waa maxay xadiidka soo socdo axnaafta ay daliishanayaan fii masaqati samaa wuxuu ka hadlayaa inta la bixinayo miqdaarka zaka ahaan loo dhiibo ka hadlaya ee inta ay zaki ku waajibto isaga maba sheegin mid kalaa sheegay ma magarate marka cumuummada laga faa-iideysan karaa lana xadiidka waxa ku jiro oo soo socdo waxa ku jiro dhan waxaa weeyaan inta miqdaarka adiga zaka ahaan aada u bixinayso kuu sheega bis laakiin qadarka haddii uu gaaro maalkaaga zaka laga raboonayo asaga umaba tacarudina mid kala u tacarudoo sheegay marka waa labadii xadiid marka la camal geliyaa ma fahamteen xadiidkan hadda laysa fiimaa duuna khamsati awsuqin min atamri sadaqa wuxuu ka hadlayaa waxay tahay maa yukhraju minhu zakaatu waxa zaka laga bixiyo ayuu ka hadlaya kan soo socdana miqdaarka la bixinayo laba waxo kala gaara jumhuurtu marka xadiidkaanay qaateen oo waxay yidhaahdeen zuruucdu hadday gaarto khamsatu awsuq zakaa la rabaa haddaynan gaarinna oo ay ka yaraatana wax zaka ah lagama walaysa ma ahanin fii maa duuna hamsati awsuqin shan wusqi wax ka yar oo min atamri timir ah sadaqatun sadaqa ma ahanin walahu ay walimuslimin muslim waxaa usugnaaday min xadiidi abi saciid laysa ma ahanin fii maa duuna khamsati awsaaqin shan wusqi wax ka yar min tamrin timir walaa xabbin iyo xubub xabbi waxaa la yidhaha wixii bal leh oo zuruuc aho hadda marka geleyda iyo waxyaabahaas oo dhan walaa xabin xuduuba sadaqatun sadaqa ma ahaanin wa aslu xadiidi abi saciid xadiidka abu saciid asalkiisana mutafaqun caleyhi bukhaari muslim ayaa wariyeen xadiidkan abu saciid asalkiisa bukhaari muslim baa soo saaray oo lafdiga marka ay ku soo saareen wuxuu ahaa laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa walaa fii maa duuna khamsati zawdin sadaqa walaa fii maa duuna khamsi awaaqin sadaqa marka waa isleeyihin xagga macnaha marka wuxuu leeyahay axaadiistan marka wuxuu ukeenay miqdaarka nisaabu azuruuc watimaar inuu ku cadeeyo amaa timaarta iyo zuruucda noocyada zakada laga rabo asaa gadaal ka sheegi doona wacan salim ibni cabdillahi waxaa laga wariye can abihi abi uu ka wariyey can nabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal nabigu waxau yihi fii ma saqat samaau samada waxa ay waraabisay oo roob ku waraabay iyo walcuyuunu iyo ilaha ku waraabay aw amase kaana ahaaday catariyan ahaaday mid marka eh, xididadiisu ay biyaha dhulka kasoo nuugayeen iyadoon biduuni waraab aan la waraabinin alcushru ayaa ahaaday toban meeloodoo meelaa la bixiyaa wa fii maa wixii suqiya lagu waraabiyey binadxi firfirdhin wadaan biyo looga soo aroorayo lagu firfirtiyo nisfu lcushri toban meelood oo meel guskeeda laga raba rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaa soo saaray xadiidkan marka waxuu kala farqinaa inta aada bixinayso horaa nisaabka waa soo ogaatay nisaabkii haddaad ogaatay nisaabkii waa haysaa waa buuxisay nisaabkii iyo ka badanaa kuu soo go-day intee ka dhiibay intee in la egaad ka bixinaysaa labaa loo kala qaadaa beertu hadday kugu waraabtay kalifaad la-aan adoon yani qarash ku gelin oon ku waxaysmin biyihii roobay ku waraabtay ama kana a weli beerta ku taallaayo ku waraabtay amaba xididadeeda dhulka ay biyaha kasoo nuugeen waraabkii adimaba kaaga baahnaa badan hadday xaaladahaas marka ay tahay oo adiga aan qarash iyo shaqo aadan gelinin wixii kuu soo go-ay nisaab hadday la ekaadaan toban meelood ad u qaybinee meel ayaa zakaan iibi toban meelood u uqayda meel u zaka zakadu marka waxay leedahay nisaab zakaatu zuruuc waa soo sheegnay khamsatu awsuq sideed ilaa toban keentaan hadduu ka batana nisaabki waa ka badata adiga wax waqsiya ma laha iyada sida geel oo kale maa shan ilaa toban tirada udhexaysa aan la xisaabeynin ma jirta iyada mar haddaad nisaabkii gaarto waxa beerta kaaga baxo dhana isku xisaaba masalan beertii waxaad ka heshay soddon iyo sideed kintaala kaaga soo bax soddon iyo sideeda toban meel uqaydina oo isle meela dhiibaysaa kun kintaal haday kaaga soo go-dana waxaa weeyaan tobana inta uqaydaysaa boqol kintaal bixinaysa soosaamaana marka malaha iyadu waqsi malaha mar haddaa nisaabka kor u dhaafto halka kiilo waa la olgu daraa xisaabtaan u galaa haddii beerta marka lagu waraabiyey biyo lasoo arooray wadaan iyo ceel matoor la geliyey batrool lagu shubay matoorkii iyo haddii adiga kulfa ay ku gasho wixii beertii kaaga soo ba-ana nisaab ay gaaraan toban meelood u qaybi hal meel mus usii qaybi muskaas dhiib sharcigu marka waxuu ku socdaa qawaacidii sharciga ay waafaqsan tahay maxaa kulamaa ay ciriiri galaan sharcigu waa wusci badan oo ka sameyn wixii marka adiga aad aad aada ciriiri iyo kulfa iyo aada ku samaysatay sharcigu marka waa kaa khafiifiyey wixii xag alla kaaga waraabay oo biyo adiga aadan markaas aadan soo arooranin ama aadan xoog gelininna sharciga ad waxaa weeyaan marka in mucayan uu kaa qaado marka beertu ay toban kintaal kaaga soo hal kintaal keliya hadii lagaa rabo beertiina ilaahay kuu soo bixiyey roobkiina ilaahay uu keenay masaakiinta in xaqooda laga siiyo marka waa qawaacid waa cadliga sharciga xadiidkan marka labadaas qaybood ayuu ukala qeybiyey weli abi daawuud waxaa usugnaatay oo ku daray isaga ayb ow amase kaana ahaaday baclan ahaaday naam ow kaana baclan ahaaday yani biyo roobeed ahaaday maa-ulmadaro abu daawuud wuxuu ku daray fiima saqat asamaau waalcuyuunu ow kaana casariyan ow amase kaana ahaaday baclan biyo roobeed ahaaday alcushru ayaa ahaaday toban meeloodoo meel ayaa ahaaday wa fiimaa wixii suqiya lagu waraabiyey bisawaaniin wadaamo wixii wadaam iyo below loo qaato lagu waraabiyey aw amase annadxi firfirdhin biyo lagu bilbilayo lagu firriyo nisfu alcushri toban meeloodoo meel miskeeda ah wacan abi muusa اأشcariyi waxaa laga wariyey abu muusa alashcari iyo mucaadin radia الlahu canهuma iyo mucaadi ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala lahumaa wuxuu ku yidhi labadoodaas laa ta'khudaa ha qaadina fi sadaqati sadaqada dhexdeeda sadaqadii ilaa min haadihi lasnaafi asnaaftan kuwan ah maahane xaggooda maahan alarbacati ee afarta ah ashaciiri shaciirta heedda waa shaciirta marka galbeedka aada looga yaqaana masagada wax u dhow walxindati iyo qamadiga ha qaada wzabiibi iyo zabiibka iyo wtamri iyo timirta rawaahu abaraaniyu ayaa weriyey wlxaakim iyo xaakim baa weriyey welidaara qudniyi daara qudni waxaa usugnaaday can mucaadin faama alqisaau qisaha waxaaweyaan qajaarka wlbitiiku iyo batiika wrumaanu iyo rumaanka iyo alqasabu iyo qasabka faqad cafaa canhu rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waa cafiyey kuwaas wa isnaaduhu daciifun midkaan dambe isnaadkiisuna waa daciif sababtoo ah isnaadkiisa waxaa ku jira axad lmatruukiin nin matruugaa ku jira inqiaacna sanadkiisa waa ku jiraa xaafid ibnu xajarna talkhiiska waaba ku daciifiye isaga xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya laa ta'khudaa fi sadaqati ila min hadihi asnaaf alarbaca sadaqadii ha ka qaadinina ilaa afartan nooc maahane wax kale zaka ha ka qaadinina marka waxaa laga hadlaa waxaa weeyaan sadaqada hadda gaar ahaan loo sheegayo waa sadaqat lxubuubi watimaar ilaa maxaa yeelay waxa dambe waa un xubuub iyo timaar un baa la sheegay wax kale lama sheegi xubuubta iyo timaarta zadku ha ka qaadinina ilaa afartan nooc maaha afarta nooc marka waa ashaciir walxindatu zabiib watamr afarta marka labana waa xubuub labana waa timaar shaciirta iyo qamadigu segada iyo qamadigu waa xubuub wa zabiibka iyo timirtana timaar waa geedmirood gartay sooma marka intaana laga qaada culamada marka agtarkooda marka la joogo zakada zakaatu lxubuubi watimaar waxay yidhaahdaan wixii quud la quuto kow muddo qarni la kaydsan karo zaka waajib wixii quud ah la quuto lana kaydin karo zakaka ka waajibaysa maxay u qaadanayaan marka qiyaasan calaa cala shaciiri walximbati xindada iyo shaciirta hamadiga iyo masagada iyo waa waa shay muqtaad ah oo la quuto islamarkaana kaydna geli karo marka qiyaasay sameynayaan wixii intaan kasoo haray sida galeydoo kale iyo beriiskoo kale iyo wixii la quutoo quudna ah kaydna galo labadaana la raacinayo leeyihin ilxaaq min baab ililxaaq ayaa lagu raacinayo leeyihin bacd culamaa salaf kamidana waxay leeyiin maya mar hadduu nebigu mansuus uu ka dhigay ee uu yihi wax kale yaan laga qaadin afartan ma ahani wax kale in loo tallaabo ma ahni calaa dalikana waxaa rajaxay ibnulmundir iyo abu cubeyd alqaasim ibnu salaam iyan waxay rajaxeen afartan bis in laga qaado wax afartan ka soar inaan laga qaadaysa mar hadduu nebigu cadeeyey sala allahu alayhi waaalih wasalam saasay leeyihin khudrawaadkao kale marka khudaarta iyo kale zaka lagama rabo sababto a maxa khudaraadkuma kaydsamaan maxaa yeele waxaa la yidhi inay wuxuquud yihiin ko laban inay mudakhar yihiin kudrad eh, eh, khudaartu marka mudakhar ma ah allahuma waktiyadii hore frijiteeradan waxaan ma jiri jiri waxaa laga hadlaana de waxay tahay shaygo caadi biduuni takalluf hadduu kaydsami karo waxay culimmadu ka hadlayan ilaa haddaba khudaarta waa la kaydiyaa laakiin ma gelayso marka qudaartoo kale iyo ma laga sakeynayo maadaama aynan kaydsameynin laakiin waxay kaydsamo lana quuto labadaa laga wada helo waa laga sakeynayo akar akar alculamaa saasay u badan yihiin qaarna culimmadu marka saan sheegnay tanay ku tageen daahirka naska marka la fiiriyana maca abi cubeyd iyo iyo iyo ibnulmundir iyo la jiraa sababtu waxay tahay waa nas waay laa ta'khudaa fi sadaqati ilaa min hadihi ilaa min hadihi alasnaaf alarbaca istina la geliyey istinana wuxuu mid yahay adawaatu taksiis kamid yahay marka wixii dalag jiray oo dhanaa laga soo reebtay afartan waa in afartan keliya laga zakeeya saasay culamada marka ay leeyihin faama alqitaau qitaaca iyo albitiiqu iyo batiiqa warumaanu rumaanka geedka leera walqasabu iyo qasabka faqad cafaa canhu rasuul lah sal l slam waa cafiy isnaadu daciifun intaan da lagamaba zakeynay sababta mudahar ma ah wacan sahli bn abi xasmata radia allahu canhuma qaal waxau yihi amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulkaanu amray idaa kharastum haddii aada odorastaan oo aada qiyaastaan fakhuduu qaada zakadii oo kharsigiina ku qaada wadacuu ka taga adsuluka saddex meelood meelna dadka uga taga fain lam tadacuu haddaydnaan ka tegaynin haddaydan ka tegin athulutha thuluth fadacuu rubuca rubuc ka taga far meeloodoo meel iskaga taga rawaahu khamsatu ila bna maaja shantii ayaa welisa ibnu maajah ma ahani wasaxahu ibnu xibaan walxaakim ibnu xibaan iyo xaakimna way saxiix yeeleen xadiidkan marka dariiqiisa waxaa ku jira cabdiraxmaan ibnu niyaar nin la yidhaa ayaa sahal ibnu xasma ka werinayo ibnu niyaarkana laa yucraf ibnulqataan iyo dahabi saasay dheheen labadooda saa darteeda marka dacfi oo uga jiraa laakiin xadiidkan daciif ha ahaado oo kan iyo midka ka dambeeyaba mursalnimadiisaba ha xoog badnaato laakiin qawaacidda sharciga imaamu nawowi wuxuu leeyahay qawaacidda shareecada iyo marka loo fiiriyo iyo fataawada aimada aimatu saxaaba wataabiciin fataawadooda marka la fiiriyo xadiidkaanay ku fatwo jireen oo ay waafaqsanayd mar hadday fataawadii asxaabta ay waafaqsan yahay maqbuul waay marka in lagu camal falo oo qawaaciddii sharcigana marka u waafaqsan yahay lana wax asxaabtii ku camal fasha anaga maka tegi karno ma dhigi karno kownu hada xadiidkan maadaama uu daciif yahay ma ku camal falayno asxaabtiina ay ku camal faleen waxay noqonaysaa marka taa naam fahamkii asxaabta marka meesha ka baxa culimada marka imaam nawowi iyo saasay leeyihin idaa karastum fakuduu marka odaraska maxaa loo jeedaa karsiga waxaa weyaan in qof la diro nebigu wuxuu yeeli jiray sala allahu alayh ali wasalama qofuu diri jiray dadka beeraha leh uu tegaa qofkaas beertan wax kasoo baxaayo beertan wax kasoo baxaayo ayuu qiyaasa nin beeraha yaqaano oo tiqo ahoo khabiir ah la rabaa nin khabiir ah nin tiqana ah oo qof alla ka baqa oo markhaatidiisu ay saxeix tahay oo kale inta la diro ayuu beertii tegaa wuxuu leeyahay beertan qiyaas ahaan ka fiirfiiriyo intaasaa kasoo baxaysa oo kiintahay markuu qiyaaso marka kharsigaas uu sameeyo waa la qoraa marka imaamku intaasuu ka sugaa marka dheerkaas xilligii marka haddii la gaaro beertii ay go-eysay waa loo tegaa keenaa leeyahy zakadii intaasaa laidinku leeyahay marka haddii marka beertii kharsi qaab noocaas oo kale zakadeeda loo caddeeyo ninka waxaa laga rabaa khaariska oo darasaayo inuu dadka u dhaafo markii zakadii la qiyaaso intay zakadu noqoto saddex meelood oo meel qofkii uga tegaa laba meelood soo qaaday qadri hulutey ayuu ka qaaday qayb kale waa ka tegaa leana oo darasku marna ziyaadou keeni karaa marna nuqsaanu keeni karaa sooma marka hulut ayaa looga tegaa qofkan si uu isaga laftirkiisa u sadaqaysto oo dariskiisa iyo wixii uu marka uu sadaqa tatawuca ka gudo kara si uu uga guto xadiidku inta uu sheegaayo intaas ama in laga taga rubuc afar meeloodoo meel in looga tago sekada ninka saddex meelood laga qaato macnahaasu xadiidkan uu ishaaraya bacdi culamaa waxay dhaheen xadiidkan maba lagu dhaqmayo sababta waxay tahay xadiidkan waa mansuukhay dhaheen waa qabla intaan ribada la xarimin ayuu xukunkan jiri jiray dhaheen markii ribada la xarimay kadib xadiidkan in lagu dhaqmaa ma suurtoobi karta sababto waa kharsigu ribo waa laftigiisa laana wixii waxaan la fah karin ziyaadaa ninkii ku imaan karto nuqsaanaa ku imaan karto in marka laga qaado qadrigii lagu lahaa qadrika zaa-ida waa ribo waay bacd culamaaba saas dhahaya laakiin hadda marka xadiidkan waa lagu camal falay saxaabta waa ku camal faleen qaar baar badan oo kamida de qawaacidda sharciga takfiifka in marka dadkii loo fududeeyo haddii tadyiiq la geliyo in fuday fudaydinna loo sameeyo waa waa waa waa qawaacidda sharciga sida lagu yaqaano idaa kharastum haddii aad odorosaysaan fakuduu qaada oo yani zakadii qaada wadacuu ka taga asulutha saddex meelooda meelna ninka uga taga xoolaha iskale fain lam tadacuu hulutha hulu haddaydan ka tegin tadacu rubuca rubuc ka taga afar meelooda meel isaga taga rawahu hamsatu ila bna maaja wasaxahu bnu xibaan walxaakim wacan cataabi ibni asiidin radia allahu canhu qaal amara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waa amray an yukrasa alcinabu cinabka in la odoraso kamaa yukrasu naqlu timirta sida loo odoraso oo kale wa tuukhadu zakaada wa iyo in la qaado wa an yuada wayuada tuada tuukhada in la qaado zakaatuhu zakadiisa zabiiban zabiib isagaa in la qaado cinabku zabiibku isku mid xaaladna waa cinab markuu qalalana zabiibu isku bedela wax kale ha u malaynin hal mid halka geed ayaa xaaladna waa cinab xaaladda kalena zabiibu noqdaa marka cinabkii asoo cinabaa la odorosaa oo la qiyaasayaa sida timirtaba loo qiyaaso kadibaa zakadii marka la qaadaa zakada laga qaadaa marka maxay noqonaysaa zabiib ahaana loo qaada zakadiisa ila cinab isaga in la zakeeya maba ku jirin laa ta'kudaa min asadaqati xadiidka aan soo dhaafayno muxuu ahaa timir iyo zabiib maahan ayaa ku jira marka ninku marka beertiisa la odorsa intaasaa zakadaada lagaa rabaa haddaan tirina haddii uu yidhaaho zabiibkaana laleeya intaasoo kiilo ama intaasoo kintaal oo zabiba laga raba markuu keeno saddex meelooda meel ama afar meelooda meela loo dhaafa inta kalaa laga soo rawahu hamsatu shantii baa warisay wa fiihi inqiaacun inqiaac baana ku sugan oo xadiidkan marka sida xaafidku ishaarayba inqiaaca ku jiro xadiidkan marka in laakiin rawaahu hamsa la yihaahdo wahmi baa ku jiro hamsada ila wuxuu ka waday asxaabu sunan iyo iyo imaam axmed oo ka wadi jira maaa xadiidkan musnad axmed kumaba sugna inuu weliba ku jira iska dhaafe musnad limaam axmedka daabacan ee la ogyahay hadda cataab bnu asiid maba kulahaba axaadiidka see musnadku oo ugu jiri karaa maba kulahaba saxaabigaas axaadiid ilaa musnadku saxaabigu baabaysanaa inta xadiid uu ka hayo u qoraa maalan anas bnu malik ayuu leeya axaadiistiisu isdabagelinaya musnadka dariiqadaasaa loo qoraa kutubta masaaniida marka musnad axmed cataab bnu asiid ciwaanba kuma laha musnad marka halkaan marka waxaa rawa hamsi baa ku jira asxaabu sunan inuu ku gaabiyo ayaa fiicnaa lahayd bal eh, sidoo kale ibnu casaakirna kitaabka uu alifay ee layraa asmaa saxaaba aladiina akhraja xadiidahum axmed ibnu xambal fi lmusnad ayuu alifay ibnu casaakir wuxuu alifay asxaabta ku jirta musnad imaam axmed imaam axmed ibnu xambal musnadkiisa asxaabta oo axaadiista uga wariyey ayuu kitaab ku alifay cataaba bnu asiid kuma soo deri ibnu xajar laftirkiisana wuxuu leeyahay kitaab layihaha marka uga hadlo atraaf lmusnad musnadka imaam axmed wuxuu u sameeyey atraaf yani qaamuus oo kale u sameeyey si qofka baaxidka xadiidka meeshau ku jira u heli karo marka adraaf kutubul waxaa weeyaan xadiidka darafka ugu horeeya ayaa ayuu ka qoran waa sida qaamuus camal hamzada ku bilaaba ilaa iyo ya idaa qaala axadukum oo kale isdabagelinaa haduu ka baxo badw ku xijinaa ya ta'dw ku xijinaa fa'dw ku xijinaa marka waxaa kugu jira meeshaas axaadiidka musnadka ku jirta oo dhan atraafteeda yani qaybta ugu horeyso xadiidka bisow soo qaadanaa meeshuu ku jiro iyo meesha lagu wariyey iyo waxaasuu sheegayaa marka kitaabka oo u sameeyey ibnu xajar atraaful musnadka uu ka sameeyey ma uunan ku sheegin xataadilmasi marka inay wahmi tahaa suurtagala marka markaan unan u sidaas xadiidka marka inqidaacaasna waa ku jira wahmigaayarkaana marka waa ku jira wacan camr bni shucaybin can abihi can jaddihi ana imra'atan atat annabiya sala allahu alayh wali wasalam haweeney baa nebiga u timid walxaal macahaa iyada maceedana ibnatun gabar ayaa ahayd oo lahaa iyada u sugnaato iyada dhashay wa fii yadi ibnatihaa gabadheeda gacanteedana waxaa ku sugnaa waxaa ku sugnaa masakataani ayaa ku sugnayd yacni laba waxaa ku sugnayd jinjimood oo min dahabin dahab ah faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nabiga sala allahu calayh ali wasalam atucdiina ma siinaysaa zakaata haadaa kan zakadiisa qaalat waxay tihi laa maya ma bixisaa kan zakadiisa may bay tiri qaala waxau yidhi ayasuruki maku farax gelinaya an yusawiraki illaahu alla inuu kugu jinjimeeyo bihimaa labadoodaas jijin oo kaaga dhigo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha siwaarayni laba jijin oo min naarin naar ah ayasuruki maku farax gelinaysaa an yusawiraki illaahu bihimaa ilaahay inuu kugu jinjimeeyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama siwaarayni laba jinjimood inuu kuu yeelo oo min naarin naar ah faalqathumaa waa tuurtay rawaahu halaaatu saddexdii baa wariyeen oo isnaaduhu qawiyun xadiidkan isnaadkiisuna waa xoog badan yahay marka xadiidkan waa xasan nacam bacd culamaana xadiidkan eh, waa dacfi waxbay ku sheegeen tirmidi iyo uu kamid yahay oo kale laakiin eh, cilada lagu cileeyey cilo qaadixa ah ma xaafidkana diraayada uga hadlay wasaxahu xaakim xadiidka xaakimna waa saxiixeeda min xadiidi caaisha iyadoo caaisha marka xadiidkeeda uu yahay caaisha waxay tiri nabig caaisha waxay tiri dakala calaya rasuul llahi sal l slam fara-aa fiya sikhaaban min warikum nebigu wuxuu igu arkay tiri marka qalin igu arkay qalin oo ku jinjimaysan markaasu wuxuu yiri waa maxay caaisha midaan waxaan aada wadato markaasa waxaan yidhi eh, sanactuhunna waan sameeyey atazayanu laka ano adi sugu kaa qurxinayo atazayanu laka fiihina yaa rasuul allah markaasuu nabigu yihi zakadiisa ma dhiibtaa mayay tiri aw maa sha allahu min dalik qaala wuxuu yihi hiya xasbuki min annaar haddaadan zakadiisa dhiibin iyadaaba naar kugu filan naar iyada ayaa kugu filan xaakimaa weriye wuxuuna yihi saxiixun calaa shardi shaykhayn xadiid kale oo ishaaraya kaas wasaxaxahu lxaakim baa saxiix yeelay min xadiidi caaisha iyada xadiidka caaisha ibnu xajar ou ishaaray waa kaas marka isagoo dheer saa marka aan u labadan xadiid marka iyo midka dambe aan ku daro wacan ummi salamata radia allahu canha waxaa laga weriy anaha kaanad waxay ahayd ummu salama talbasu inay labisanayso awdaaxan inay labisanayso yacni wax laysku qurxiyo awdaacdu marka waxaa weeyaan eh, waa wax marka cadcad oo sida fidadoo kale xasanada min dahabina lagu bayaanaysa uma jeedo kuntu eh, kaanad waxay ahayd um, um, um, umu salama talbasu inay labisanayso awdaaxan jinjimo waaweyn oo min dahabin dahab ayay labisanaysa faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow akanzun huwa akanzun kayd miya huwa kan faqaala wuxuu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam idaa addayta haddaad gudato zakaatahu zakadiisa falaysa bikanzin kanzi kayd lagugu cadaabayo marka marka ay leedahay akanzun huwa anuma kanzi miya kayd miyaa rasuulka ilaahi waxay u jeedaa kaydkaanuma wuxuu soo gelayaa qowluhu tacaala waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiililah fabashirhum bicadaabin aliim miyuu soo gelaaga ujeedaa markaasuu nabiguna wuxuu yihi maya in adeytisa idaa adayta zakaata haddaad gudato falaysa bikanzin kayd ma rawaahu abu daawuuda baa weriyo daara qutniy iyo daara qutni oo saxaxu lxaakim xadiidka xaakimna waa saxeix yeelay xadiidkan marka isagoo saxeix waxaa laga qaadanaa marka axaadiidtan saddexda ah oo dhan in dahabka laysku qurxiyo naaguhu isku qurxiyaan in zaka laga rabo ayaa laga qaadanaa intaanu xadiis waxa uu u keenay dahabka caadiga ah oo aan laysku qurxinin horaan usoo marnay cishriina dinaaran markau gaaro in nisfu dinaar laga rabo midkaan hawaanku isku qurxiyaanse in laga rabo zako adiladeeda hawaanku dahabka ay isku qurxiyaan in zako laga rabo adiladeeda waa fara badan tahay waxaa kamida cumuumka qawluhu tacaala waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiilillah ilaahay ma kala qaadinoo ma dhihin kan laysku qurxiyo zako lagama rabo kan kalena waa laga rabaa waa cumuum alla marka waa caam yaala kuwa dahabka kaydiyo marka ama qurux u kaydso ama maal ahaan u kaydso aday ku jirta xadiidkii ahaa marka hadduu dahabku gaaro cishruuna diinaaranna zakaa laga rabaa in soo marnayna lama kala qaadin isagana dahab unbaa la sheegay kuwaanna waxayba nas ku yihiinba dad dahabkii isku qurxinayo nebiga ku yidhi ayagaa naar idinkugu filan wacalaa dalika alqowl raajix min aqwaali ahli lcilmi waxaa weeye in dahabka laysku qurxiyaa zaka ay ka waajibto hadduu sideetan iyo shan garaam gaaro oo haddii nisaabka uu gaaro waa igu culamada marka qaar qaarka odhanaayo waa layska rabaa zaka waa laga dhiibayaa dahabka laysku qurxiyo ayaa haddana qaabka looga zakeyna isku khilaafsan bacd alculamaa waxay dhaheen in caariye way icaaratuhu salafka qaarkood waxay dhaheen dahabka laysku qurxiyo ka zakayntiisu waa in caariye loo bixiyo oo wanka aan haysanoo kale la caariyeysiiye bacduhum waxay dhaheen culamada qaarkood hal maraa laga sakeynaya sidiisa mar labaad loo noqo maayo culamada qaarkood waxay dhaheen maya ee sida nasku uu yahay zaka wixii lagu yaqaano idaa xaala caleyha alxawl waa laga sakeynaya madhabkaas dambaana raajix sababto mar haddii la yidhi zakaa ka waajibto axkaamtii zakada unbau raacayaan qaara marka waay le sooma dhamaanayo marka ma dhamaanayo sababto waxa aada dhiibaysaa lacagoo qofku waxa uu bixinayo lacag ahaan u maahane maahan hadduu dhamaadana ad waxa wey nisaabku markuu ka yaraaday zake lagama raboonayo siddeetan shantii garaam hadduu ka hoos maro sideetan garaam hadduu daha ku gaaro hadhow ma zakaa laga raboo doona lagama rabo ila wuxuu nisaabay leeyihin midda kale waa ka dhamaana hadda cillo ma aha axaadiista lagu lagu radiye maaha axaadiista lagu radiyaa maaha xaadiian waxaa kaloo laga qaadana haweenku inay dahab <clears throat> dahab ay xero karaan ayaa laga qaadana sababta waxay tahay eh, anaha kaanat talbasu awdaaxan min dahabina umu salama waxay labisan jirtay dahab awdaaxan min dahab jijabo waaweyn iyo farantiyo waaweyn dahab marka lama dhihin eh, eh, saxaaba hadda tiri maxaad u labisan tahayna ma la sheegi lama hayo midda kale xilad dahabu daabka waa loo baa waa soo marnay liinaasi ummati ummadeyda daabka iyo xariirta waa loo xalaaliyey ummadeyda naagahooda nimankana waa laga xarimo xadiidkaana nasoo ku yahay baabkaana naagtii iyadana xiratay gabadhan nabiga iyadoo jijibo dahaba wadatay nebiga uu yidhi <clears throat> war ma ka bixisaa zekada maya ma jeceshaa inuu ilaahay kugu naaro marka oo jinjibo naareed ilaahay uu kuu geliyo hatuu nabigu ku yihi sala allahu aleyh ali wasalam iyadoo laftirkeeda hadday xaaraanba tahay in dahabnaagu labisato nabigu waxau dhila war ha labisanin sakadana ka dhiiba udhiganaa culamada qaar xadiidka waxay leeyihiin oo hore waxaa laga fahmaa dahabka laysku qurxiyo inay zaka ka waajibto bis baa laga fahma ma laga fahmayo waxaan looga fahmayn waxay tahay zakada nasowba ku yahay xadiidka hadday munkar tahayna nebigu waa ka celi lahaa nabiga calayhi salatu salam wuu ka celi lahaa culamada shaaficiyada waxay leeyihin celiga dahabka laysku qurxiyo labay u kala qaadayo qurxinta dahabka laysku qurxiyo ee mubaaxa ahee banaan zake lagama rabay leeyihin masalan naaguhu dahabka u banaan yahay hadda intaasoo kumanaan garaamo dahabaayo sakaxo lagama rabo haddii laakiin isqurxintu ay xaaraam tahay zakaa lama rabaa qofkaas matala nin hadduu dahab xirto xaaraanay ka tahay zakada waa laga qaadayo nucaan iyagu isaga marka eh, markii horeba wuxuu ku ahaa marka xaaraamna waa sameeyey marka xaaraamtii eh, iyo waajib in loo rido marka xaaraam uu sameeyey oo la yidhaha zakaatulxuliyi daag lagama qaadayo in la dhaho oo asoo xaaraam ku jira loo dhaafo taa waxay leeyihin ma may calaa kulli xaal xulyigu ama mubaax ha ahaado ama xaaraam ama ahaado xaaraam zakaa laga qaada liana kii mubaax ah waa ka nigi uu ka qaada oo amrayo in laga kacay sal allahu aleyh wasalam wacan samurata bni jundubin radi allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa ya'murunaa inuunu amrayo an nukhrija inaan bixino asadaqata sadaqada inaan bixinno min aladii kii xaggiisa aan ka bixinno nucidduhu aan u darbayno oon u diyaarinayno lilbayci beec aan u diyaarinayno wax aan beec u diyaarinayno beec ahaan u haysano gadayno inaan ka zakeyno ayaa nebiga oon amray rawaahu abu daawuuda abu daawud baa weriyey isnaaduhu layinun xadiidkan isnaadkiisuna waa daciif maxaa yeele isnaadkiisa ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi fii isnaadihi jahaalatun isnaadkiisa jahaala ku sugan dahabina wuxuu yidhi hada isnaadu mudlimun laa yanhadu bixukmin xadiidkan isnaadkiisu waa mugdiyo yii aada yani rag aan la aqooninaa ku jira saa darteed xujo isagoo kale kuma qumi karto ayuu isaga marka xujo kuma qumaysa laakiin culamada kulligood inay qabaan oo ilaa toddoba imaam ijmaacooda aan sheegnay in marka laga raboonayo wixii beec iyo wax lamida loo diyaariyo horaan soo marnay masalada iyadoo faahfaahsan waa kasoo hadalnay zakaatu curuud atijaara wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul xadiidku hadduu daciif yahay ijmaaci iyo wixii lamidka ah marka iyo iyo iyo iyo qowlka ibnu cumar oo lahu xukmu rafciga ulaabana wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu aleyh wali wasalama qaala nebigu waxa uu yidhi wa fi rikaazi duukufaareedka alkhumusu shan meeloodoo meel ayaa laga dhiibaa alrikaaz waxaa la yidhaha dafiinu ljaahiliya meel gaalo ay ka guurtay qaryo ay gaalo ka guurtay xoolo ugu duugnaay maal meeshaas ku duugnaayo ayaa inta saagatayaad heshay maalan kaasoo kale marka xoolaha meeshaas aad ka hesho rikaazaa la yidhaha sharciga rikaazku marka imaamu shaafici oo ku fasira iyo aimada qaar in badanoo a dafiinu ljaahiliya wixii jaahiliyadu ay duugeen hadda dafiin ljaahiliya marka le maxaa ku baxayaa muslim wax uu duugtay haddaad adiga hesho qaryan la degan yahay ayaad intaad muslim degan yahay iyo ayaad ka faagataad daad iyo wax ka hesho taas oo kale marka meel la oranaayo e, e, rikaas ma noqonaye luqada ayuu noqonay baaba luqada u gala baadida waa inaad yaboobiso ood naadiso maryada hadii la degan haddii gaalada degan magaaladaasna ay yihiin dimiyiin gaalo oo dhimiyiin hadday yihiinna midkaas ma noqonayo xoolahooda waa la naadina waana la siina xoolahooda ma fahamtay laakiin haddii qaryada aan la deganayn oo laga tegay gaala laga kiciyey ay gaalo deganaa jirtay wixii laga hela meeshaas waxaa la yidhaha dikaan shan meelooda meela ay ku waajibeysa dakiin aljaahiliya marka la yidhaha rikaasku marka inuu sanad kusoo wareego shardi ma aha nooc alla noocou doonana wixii adugu un markaas aada hesho shan inaad uqaybiso meel ka bixiso muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray can camr bni shucaybin waxaa laga wariy can abihi can jaddihi ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi fii kanzin kayd wajadahu ou helay rajulun nin fii kharibatin dhul kharib oo banaan ah oo ka helay in wajadtahu haddii aada heshid kaas fii qaryatin qarye aada ka heshid dhexdeeda tuulo ama magaalo magaaladaasoo maskuunatin la degan yahay facarifhu yaboohi wain wajadtahu haddaad heshid fii qaryatin qarya gayri maskuunatin aan la deganaynoo laga guurin fa fiihi yani isaga dhexdiisa fatamawal maalayso fatamawal fiihi maalayso isaga oo maal ka dhigo wa fi rikaazi rikaaskiina alkhumusu baa ahaaday shan meeloodoo meel dhiib inta kalena maal ka dhiga akhrajahu bnu maaja biisnaadin xasanin ayuu kusoo saaray ayb isnaadkiisi marka waa xasan waxaa laga qaadanaya marka xadiidkan rikaaska in laba loo kala saaray qaryo la degan yahay haddaad ka hesho oo muslimiin iyo dimiyiin ay degan yihiin waa yaboohine luqado qaryo aan la deganayn hadday taho laga guurayna muslimna uunan deganayn awal qaryadaas qaryaduna uusan muslim deganayn markaas adiga maal ka dhigo shan meelood oo meel isku dhiib wacan bilaal bn اlxaaris radia allahu canhu ana rasuul اllahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka aada ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka akhada waa qaaday min almacaadin alqabaliya meeshaas macaadinta laga qodo asadaqata sadaqada ayuu ka qaaday rawahu abu daawuud almacaadin alqabaliya alqabaliya meel magaceeda marka meeshaas macaadinta laga qodaa zakow nebiga sadaqow ka qaaday marka macaalkan marka waxau keensada waxay tahay macaadinta dhulka laga qodaa in zaka laga qaadaa laakiin madabka saxiixa wuxuu yahay macdanka waxyaabaha dhulka laga qodo waa badan yihi laba hadday yihiin dahab iyo fido waa laga zakeeya haddaysan dahab iyo fido aysan ahayn lagama zakeyn xadiidkanna waa daciif rawaahu abu daawuuda abu daawuudaa wariyey xadiidku marka dacfi baa ku sugan naam oo waxaa ku jiro min ariiq abi macshar can naafic an ibni cumar marka xadiidka marka abu macsharkaas ee xadiidka ku jirana najiix asindi ayaa la yidhaha almadani aimo badan ayaa daciifiyeen ama isaga ibnu xasim aada uga badbadiyey oo wuxuu yihi abuu macshar haadaa najiixun mutaraxun waa mid la tuuro yuxadiu bilmawduucaati can naafic wagayrihi sidaas wey laakiin adu ninkan aimada jumhuurtooda waa daciifiyaan dariiqa xadiidkanna ninkaas ayaa ku jira saasuuna marka daciif ku yahay marka intaan wuxuu ku dhameeyey zakaatulmaal waxa uu kuu dhiman keliya qasmu sadaqaat zakada sida loo qaybiyo dadka la siiyo dadka mustaxiqiinta u ah iyo ayaa kuu dhiman oo keligeed baabu sadaqati lfiri zakaatulfirigi sadaqadeeda axkaamta kusoo aroorta caddaynteediibu u baab halkan marka sadaqatulfitri buu gela zakaatulfitriga can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaal farada rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku wuxuu farad yeelay zakaata alfitri zakaatulfitriga afuritaanka soonka laga afurayo zakadiisu farad yahay saacan xaal ay tahay suus min tamrin oo timira ah, ow amase saacun suus min shaciirin shaciir ah cala alcabdi addoonka korkiisa walxuri xorka wadakari labka walunhaa iyo dhediga wasagiiri midka yar walkabiiri kan weyn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah wa amara bihaa waana amray nebiga an tu-addaa in la guto qabla khuruuji nnaasi dadka intaysan u bixin ka hor ila salaati salaada salaada ciidda intaysan u bixin ka hor in la bixiyo iyo in la guto ayuu amre mutafaqun caleyhi bukhaari muslim ba xadiidkan soo saareen tan isaba marka waxaa laga qaadanayaa zakaatulfidriga kow inay horta farad faradtoo ay waajib tahay lianna farada rasuululahi u ka cabira waxaa kaloo laga qaadana zakaatulfidriga in la cunto cunto ahaan in laga dhiiyo suus timira suus shaceera waxaa inoo doonto saacan min dacaamin dacaam iyadana waa soo aroora marka dacaamka un beledkaas quudka u ah in laga bixiyo waxaa la bixinaya miqdaarkooda intay leeyihiin suus suuskuna waa marka waa afar koombo ayb taqriiban laba kiilo koombadi waa nus kiilo taqriiban ka laba kiilo iyo wax yar badato ayaa raacay cala alcabdi walxuri waldakari walunhaa walsagiiri walkabiiri kuwaan la sheegay qaar ayaga aysan ku waajibinaa ku jira sagiirka oo kale isaga lagama rabo laakiin ninka ga mas-uulka ah oo nafaqadiisa bixiyo ayaa laga rabaa inuu ka diiyo marka madaxyadaa la tirinaya addoon ha ahaado cunug yar ha ahaado qof waayeela ha noqdo oon soomin rabaa ha ahaado shardi waxaa ah keliya qofku inuu noolaado hadduu qofku noolaa qoraxda markay dhacday beriyoo kale markay ciidda tahay caawa qorax dhici hadduu qofku uu joogay oo qoraxda ay u dhacday isagoo nool ee uu dhinto kadib markay qoraxda dhacday kabacdi ou dhinto qofkaas waa laga rabaa sakadii zaka waa laga bixinaa zakaatulfidriga ilan ay qoyskaaga toban oo ka koobnaa oo ka koobna marka waxaa dhintay bada bacda uruubi bacda guruubi eh, eh, shamsi aakhiri nahaari ramadaan ayaa waxaa dhintay markay qoraxda dhacdo kadibaa qof dhintay waa ku tirinaya tirada zakada laga diidaya maxaa waqtigii ay zakada soo gashay kadiba u dhintay laakiin intays zakada waajibin kahor qofkii dhinto ma ku tirinay tiradana ma gelayo waxaa kaloo iyadana marka min almuslimiina yii culamada qaar waxay dhaheen maaligaa la tafaruday lidalika musalaxu lxadiidka waa ku misaaliyaan waxyaabaha ziyaadada nin fiqa ah matniga u la tafarudo ayay misaal uga dhigaan laakiin ziyaadadan maalig lama tafarudin sida saxiix ah lamana goonin noqonin bal rag kaloo weriyeyna waa jiraan marka maxaa laga qaadanaa min almuslimiina dadka laga bixina inay muslimiin yihiin qofku matalan xaaskiisu waxaa weeyaan kitaabiyad naag ahoo qabaa naag oo ahlu kitaaba u qabaa zake kama dhiibayo zakaatulfidr sababtaa muslim ma ah walciyaadu billahi waalidkiisii ou biilaayay ayaa waxay yihiin kufaar zakaatulfidri ma tirinayo madaxyadooda ma tirinayo sababtoo ah min almuslimiinay ku baxayaan ayaga magarata wa amara bihaa an tu-addaa waqtiga la gudanayna nebiga waa sheego waxaa la gudanaa qabla khuruuji innaasi ila asalaat dadku intaana salaad usoo bixi mar haddii salaada la tukada kadib sadaqo caadi ay noqona zaka ahaan uma gudmaysa marka bacda sala hadii ay noqoto waa inay marka qabla salaad noqoto asxaabtuna waxay diidi jireen qabla alciidi biyowmin aw yawmeyn ciidda maalin ama ama laba maalmood ka horay bixi jireen waxaa laga yaabaa qofku inuu makansa waayo maalinta ciidda marka waxaa fiican ciidda intaan la gaarin hal maalin ama laba maalin ka hor ramadaan awelkiis inuu bixiya fiicno inkastoo aqwaasha culamada qaar waa banaantahay ay leeyihin haddana laakiin ma fiicno sababtoo qasadka laga lahaa waa maxay zakadan maalinkaas ciidda qofkaan inuu miskiinkaa uu haysto duhratan lisaaimi can lagwi rafat wa ducmatan lilmasaakiin masaakiinta inay ducmo u noqoto maxaa yeele iyagu masaakiintu maalmaha soonka caadiga ah, afur ahaan waxay u helayeen fidyada dad iska jiran soomi karin fidyadaas wax laga siina ay ku afuraayan ma laakiin midaas zakaatulfidriga in marka ciidaas un dadku ay uga maarmaan nacam yaa la siiyaa marka aad dhima zakaatulfidr yaa iskale masaakiinta bisaa la siina masaakiinta fuqarada isku hal waa meesha lana ninku hadduu miskiin yahay faqiirna waa yahay ana faqiirkaaba sii baran ba laga marka nebigu wuxuu yihi wa ducmatan lilmasaakiini ibnulqayim zaadulmacaadka culi masaakiinta iskale laakiin culamada shaaficiyada zakaatulmaalka sideedii qaybood ee sii jiray zakaatulmaal ayaa la siinaya leeyihi eebtaa marka agga xagga daliilka marka loo fiiriyo waa laga xoog baday walibni cadiyin ibnu cadiy min wajhin aakhar ibnu cadiy waxaa la yihaha marka nacam abu cabdillahi ibni cadiy axmed ibnu cadiy wuxuu leeyahy saaxibu kitaab lkamil kamil ducafa kitaab la yihahdo aada u qiimo badan uu leeyahay oo ragga ducafada iyo axaadiista manaakiirta uu ku ururiyey uu leeyahay oo culummada isaga isaga asal ah marka laga hadlaa ducaf eh, rijaasha ducafada miisaan ictidaalkana cibaara can mukhtasar cibaara can ikhtisaar min alkaamil kaamilkuna waa matbuuc marka dawaawinta waaweyn oo ku jira ibnu cadiy aljurjaani aa min wajhin aakhara daara qudniyi iyo daara qudni waxaa u sugnaaday biisnaadin daciifin isnaad daciif aknuuhum waxaa ugu sugnaaday aknuuhum ka deeqa masaakiinta cani dawaafi wareeg wareega fii hada alyawmi maalinkaas maalintaas inay masaakiinta dadka meeraystaan ka deeqa aknuuhum ka deeqa cani dawaafi meeraysi xaggiis ka deeqa inay meeraystaan dadka dhex meeraystaan fii hada alyawmi maalintaa iyadaa ah. marka xadiidkan sia saw sheegay isnaadkiisu dacfi ayaa ku sugan ninkaa abuu macshar la yihahdaa ku jira isaga laftirkiisa xadiidkii hada bilaal afan bilaal ibn alxaaris dacfigiisu waa min jihati irsaal irsaalaa ku jira ee abu macshar ma uusan an ciladiisa anaa waraalkaas soo akriy marka xadiidkii hore oo baabkii hore ugu dambeeyey irsaal waa ciladiisa ma aha abu macshar ku jira abuu macshar kanow ku jira waana daciif abu macshar kaana waa daciif horaan usoo sheegay wabilah tawfiiq sal la sal